بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli kitaabkii jawaahir jawaahiruulbukhaari ayaanu ku jirnaa baabu fadli asadaqati cinda almowti sadaqada fadliga ay leedahay geerida agteeda can abi hurayrata radia allaahu canhu qaal jaa'a rajul nin baa yimid oo ila alnabiyi nebiga ayuu u yimid sala allahu calayhi wasalam wa qaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayow ayu sadaqati afdal sadaqatee u fadli badan sadaqatee baa u fadli badan qaala rasuulku wuxuu yidhi anta sadaqa inaad sadaqaysataa fadli badan wa anta saxiixun adigoo caafimaad qaba mar allaala markaad caafimaad qabta xariisun dadaalahaya oo xoolo ururin ku dadaalaya ta'ammulu lkhina taajirnimana haminahaya adigoo ta'ammulahaya oo rajaynaya taajirnimo wa takhsha alfaqra faqrina ka cabsanaya walaa tamahal <coughs> oo walaa tamahal ha la koranin oo aadan la sugin macnaha waxbixinta xataa idaa balaqat alxulquum ilaa ay naftu kalxamaha soo gaarto waa markaad sakaraadka markaa soo gaartood qulta dhahda markaa lifulaanin kada waqad kaana lifulaan lifulaanin hebel kadaa intaasuu leeyahay hebel intaa ha la siiyo hebel intaa ha la siiyo maxaad ka gaartaa xoolaha ha la sugin waxbixinta ilaa naftu kalxamaha ay ka soo gaarta waqad kaana lifulaanin hebelowna xoolaha u sugnaaday markaad saa wax u tasarufaysa adiga ma lihid oo waad ka socotaa dhaxal sugayaalkiibaa meesha jooga baabu man waqaf qofkii wax u waqfa liqaaribihi qaraabadiisa ayuu baab u yahay can anas radia allaahu canhu qaal qaala alnabiyu nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam liabi talxa oo sayd bin sahal ahaa ijcalhaa ka yeel sadaqada oo sii lifuqaraa'i aqaaribika aqaaribtaada kuwooda fuqarada ah waa beer uu sadaqaynahayay kuwaa ku sadaqay buu yidhi nebiga fa jacalahaa wuxuu u yeelay lixasaan bin haabit iyo wa ubay ibnu kacab labada labada ayuu markaa u yeelay waxaa loola jeedaa abuu talxa mar allaala markii uu ahaa ninka ugu badan xagga ee hantida magaalada madiine ayuu markaa ahaa saa darteed baa aayaddii markay soo degtay ayuu nebigu kala tashaday wuxuu ka samayn lahaa beertiisii bayraxa nebigana aqaaribta sii buu yidhi xasaan bin haabit iyo ubay ibnu kacab ayaa wax ka yeeshayoo waa loo yeelay ayagana bacdamaa aqaaribtu ay ahaayeen baabu aklu lyatiimi agoonka meelkiisa oo la cuno baabkii sii waaye iyo min asabci almuubiqaat toddobada muubiqaadka ah toddobada wax halaagta iyo toddobada muubiqaadkee wax halaagta can abi hurayrata radia allaahu canhu can ilnabiy nebiga xaggiisa waxa uu ka wariyey sala allahu calayhi wasalama qaale inuu yidhi ijtanibuu ka fogaada assabaca almuubiqaati todobada muubiqaadkee lagu halaag mutaysta waaye qaaluu waxay dhaheen yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayow wamaa hunna maxay yihiin toddobadaa dembi ee cadaabka lagu gala ee dadka muhalligaadkee halaaga waa maxay qaala ashirku billaahi ilaahay oo loo shariig yeelo waa kow waalsixru waa sixirka ka labaad aad buu u dhib badan yahay suxarada mashaakil badan bay bulshadu ku hayaan waxay ku hayaan dhibaatooyin aad iyo aad u weyn sixirku aad buu u dhibaato badan yahay walaa yuflixu saaxiru xayfu ataa meel kasta uu joogana sixiroo lama liibaano saa darteed baa qofka muslimkaa waxaa la rabaa inuu ilaahay ka magangalo sixirka iyo saaxiriintaba wa qatlu nnafsi iyo naf la dilo allatii naftaasoo xarama allaahu ilaahay uu xaaraantinimeeyey dilkeeda ilaa bilxaqi xaqnimo in lagu dila maahane iyo wa aklu riba ribada oo markaa la cuna waakli maalilyatiimi xoolaha agoonka cunitaankiisa waaye iyo watawalli ka soo jeesasho laga soo jeesto lasoo cararo yowma zaxfi maalinta gurguurashada maalinta dagaalkaa loola jeedaa maalinta saxfiga waa maalinta muslimiinta iyo gaaladu ay ishortaagan yihiin jihaadkana lagu jiro diinta ilaahayna loo nusrinahayo inaad soo cararto dembiyada waaweyn bay ka mid yihiin iyo waqadfu lmuxsinaati almu'minaati alghaafilaat qadaf in la qadfo oo la caayo waxna laga sheego gabdhaha muxsinaadkee wan wanaagsan mu'minaadkaee khaafilaadkaee xumaantaba ilowsan waa muxajabad waa mutiicad waa qaari'ad waa baariyad waa gabar alla ku xihan subxaana wa tacaala waxay la hagoogan tahay uurbaa hoos uga jira iyo arrimooyin badan bay wadaa iyo waxyaaba noocaasoo kale in lagu qadfo oo la caayo gabdhaha mu'minaadka ah baabu fadli aljihaad jihaadka fadliga uu leeyahay baabkiisii waaye qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi afdal aljihaad jihaadkan u fadli badan xaju waa xajka lagu baarinimo falo xajka lagu baarinimo falo waayo xajka midka jihaadka midka ugu fadlisan baabu man hum afdal nnaas ama baabu man hum yay yihiin afdal annaas dadka kuwa ugu fadliga badan waa kuwee ayuu baab u yahay waa kuwee dadka dadka ugu fadliga badan ayuu baab markaa u yahay can abi saciidin alqudriyi radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qiila waxaa loo yidhi yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayow ayu nnaasi afdal dadka yaa u fadli badan faqaala rasuuluullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama mu'minun mu'min baa dadka u fadli badan yujaahidu dagaalamahaya fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa mu'min dhabbaha alla ku dagaalamaya si ay kelimada ilaahay kor u noqoto binafsihi kula dagaalamayii wamaalihi qiila waxaa loo yidhi humma man yaa ku xiga qaala mu'minun mu'min oo fii shicbin meel gol ah oo min ashicaabi golooyinkaa ka mid ah iska jooga waa meesha waddada labada buurood ay iska galaan buu joogaa yataqi allaaha ilaahay kaga baqaya meesha wayadacu annaasa dadkana kala tegay min sharihi shartiisa dadkana shartiisa ka dhaqaajiyey kaasaa dadka haddana u fadli badan can abi hurayrata radia allaahu canhu qaal samictu waxaan maqlay rasuula allahi sala allahu tacaala calayhi waaalihi wasalam oo yaquulu dhahaya mafalu lmujaahidi mujaahidka tusaalihiisa fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa ku dagaalamaya wallaahu aclam ilaahay baa ku cilmi badan biman yujaahidu fii sabiilihi qofka jidkiisa ku dagaalamaaye dagaalkii wuu iska batay maanta qof kasta waa dagaalama qof walbaa wuxuu sheeganayaa inuu mujaahid yahay laakiin rabbi baa garanaya buu yidhi qofka ilaahay jidkiisa ku dagaalamaya kamahali saa'imi mid saa'im ah oo sooman buu la mid yahay alqaa'imi ee taagan wa tawakkal allaahu ilaahay wuxuu u ballan qaaday subxaana wa tacaala wa tawakkal allaahu macnaha waxaa loola jeedaa takafala wuxuu u ballanqaaday uu u kafaalay uu wax uga noqday kafiil lilmujaahidi mujaahid ka dagaalamaya fii sabiilihi jidkiisa ku dirirahaya bian yatawafaahu inuu oofsado inuu meeshaba markaa ku soo dhinto bian yatawafaahu uu oofsadoo macnaha ku dhinta meesha wuxuu u ballan qaaday an yudkhilahu inuu geliyo aljannata jannada ow amase yurjicahu uu u soo celiyo saaliman asagoo bad qabaa maca ajrin aw khaniimana markaa wata inuu gurigiisa dib ugu soo celiyo asagoo saalim ahoo badbaadayo ajir iyo khaniimo wata labadabana waa faa'iido baabu darajaatu almujaahidiin mujaahidiinta darajooyinkooda ayuu baab u yahay iyo washuhadaa'a fii sabiili illaahi shuhadada ilaahay jidkiisa ku shahiida can abi hurayra radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu ullaahi sala allahu tacaala calayhi waaalihi wasalama wuxuu yidhi man aamana billaahi qofkii ilaahay rumeeya iwa birasuulihi rasuulkiisa oo wa aqaama asalaata salaada ooga oo wasaama ramadaana ramadaan ka sooma xaqan waxaa xaq ku ah cala allaahi ilaahay korkiisa an yudkhilahu inuu geliyo aljannata jannada inuu jannada geliyo ayuu ilaahay isku waajib yeelay jaahid fii sabiili illaahi jaahada ha dagaalamo fii sabiili illaahi aw jalasa ama ha fariista fii ardihi dhulkiisa allatii taasoo wulida fiiha lagu dhalay faqaaluu waxay dhaheen yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayow afalaa afalaa afalaa nubashiru nnaasa miyaanan dadka ugu bishaaraynaynin mu'min kastoo ilaahay rumeeya rasuulkiisa rumeeya salaada hagaajiya siyaamka soomaa haddii ilaahay janno u ballan qaaday ama ha dagaalamo oo diinta ha difaaco ama dhulkii uu ku dhashayba ha fadhiistee miyaanan dadka u bishaaraynaynin qaala rasuulku wuxuu yidhi inna fi ljannati jannadu mi'atu daraja boqol darajay ka kooban tahay acaddaha allaahu boqol darajaa ka mid ahoo ilaahay uu u diyaariyey lilmujaahidiina fii sabiili illaahi mujaahidiinta ku dagaalamaya ilaahay jidkiisa maa bayna adarajatayni laba darajood inta u dhexaysaba kamaa bayna alsamaa'i waalardi bay isu jiraan samada iyo arlada inta u dhaxaysa fa idaa sa'altum allaaha haddaad ilaahay weydiisanaysaan jannana fas'aluuhu weyddiista waxaad weydiisataan alfirdowsa jannada firdows weydiista fa innahu maxaa yeelay awsatu ljanna waa jannada dhexdhexaadkeeda wa acla aljannati iyo jannada meesha ugu sarraysee acla aljanna waaye macnaha waa jannooyinka meesha ugu sarraysa uraahu waxaan arkayaa ama aan u malaynayaa qaala inuu yidhi wa fowqahu carshu dushiisana carshigii raxmaanka ahaaday wa minhu firdowse xaggeeday tafajaru anhaaru aljannati jannooyinka kale ka soo haray webiyaalkooda iyo webiyaasha ku soo darsanay yimaadaan firdowsay ka soo burqadaan can samurata bin jundub radia allaahu canhu qaala qaala nebiyu nebigu wuxuu yidhi ra'aytu waxaan arkay alleylata xalay rajulayni laba nin laba nin baan arkay atayaanii way ii yimaadeen fasacidaa bii waxay isaareen oo ay ila koreen ashajarata geed faadkhalaanii waxay i geliyeen daaran daar hiya ayadu axsanu ka fiican wa afdal kana fadli badan daar fiican oo fadli badan lam ara aanan arkin qadun weligay axsana minhaa mid ka fiican qaala waxay ii dhaheen amaa haadihi daaru daartani fadaaru shuhadaa'i waa shuhadada daartooda daartani waa daartii shuhadada baabu man yakhruju fii sabiili illaah qofkii jidka ilaahay ku baxay ee baabkiisii waaye can abi hurayrata radia allah canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi waladii kii waaladii macbuudkii nafsii nafsadayda biyadihi gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartay laa yuklamu laguma dhaawaco axadun midna fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa laguma dhaabaco axad wallaahu aclam ilaahay baana ku cilmi badan biman yuklamu fii sabiilihi qofka jidkiisa lagu dhaawacee ilaa hadduu jiro nin ilaahay jidkiisa lagu dhaawacay jaa'a wuu imaanayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo wallownu lownu dammi midabkuna waa midabka dhiiga waalriixu riixulmiski urka iyo caraftuna waa carafta miskiga ah baabu aljannatu taxta baariqati suyuufi jannadu birikha iyo iftiinka seefta hoosteeday ahaatay meeshaasay janno ku jirtaa can cabdullaahi bni abi awfaa radia allaahu canhu anna rasuula allahi rasuulkii alla sala allahu tacaala calayhi waaalihi wasalam qaala wuxuu yidhi waclamuu ogaada anna aljannata jannadu taxta dilaali suyuufi hoosaska seefaha hoosteeda inay markaa ahaatay baabu man talaba alwalad qofkii waladkiisa ka dalba baabu man talaba qofkii u dalba alwaladu waladka liljihaadi jihaad dartii ilmaha uu dhalayo qofkii u dalba ama u raadinaya inuu ilaahay diintiisa difaaco wa huwa sayidunaa sulaymaan buu ahaa calayhi assalaam man talaba alwalad liljihaad qofkii canugiisii u dalbay inuu u jihaado can abi hurayrata radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi qaala sulaymaan bni daawuud sulaymaan oo ina daawuud ah ayaa wuxuu yidhi calayhim assalaam labadoodaba nabadgelyo korkooda ha ahaatee laa tuufanna tawaafee oo tawaafee waxaan ku wareegi doonaa alleylata caawa calaa mi'ati imra'atin boqol naagood aw tiscin wa tisciina ama sagaal iyo sagaashan kulluhunna dhammaantoodna ya'tii waxay la imaanaysaa bifaarisin dagaalyahan oo yujaahidu dagaalamaya fii sabiilillaahi ilaahay jidkiisa fa qaala lahu saaxibuhu saaxiibkii ayaa ku yidhi sulaymaan inshaa allah buu ka tegey laakiin saaxiibkii malag waaye ayaa la yidhi malag ayuu ahaa ama jibriil buu ahaa oo meesha joogay ayaa wuxuu ku yidhi sulaymaan qul in shaa allah dheh sulaymaanow falam yaqul ma uusan dhihin sulaymaan in shaa allah waayo ma uusan maqlin falam taxmil wix uu sameeyey sagaal iyo sagaashankii ama boqolkii naagood buu saa ugu soo dawaafay habeenkii jimaac buu ku maray falam taxmil ma uur qaadin minhum xaggooda minhunna ila imra'atun naag maahane waaxidatun oo keliya mid baa uur qaaday jaa'ad ayaduna waxay la timid oo ay dhashay bishiqi rajul rajul nuski rajul nuski ayay dhashay macnaha oo nus ah waa dhicis waaladii nafsu muxammadin macbuudkii nebi muxammed nafsadiisa biyadihi gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartaye low qaala in shaa allah hadduu dhihi lahaa nebi sulaymaan la jaahaduu fii sabiili illaahi jidka allay ku jihaadi lahaayeen ilmihii macnaha way uuraysan lahaayeen waaye wayna dhali lahaayeen fursaanan ayagoo geesiyaal ah ajmacuuna dhammaantood saasaa dhici lahayd baabu attacawudi min aljubni wagayrihi ka magangal ilaahay laga magangalo jubniga waa fulaynimada iyo wixii markaa la mid ah can anas ibni maalikin radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana alnabiyu nebigu wuxuu ahaa sala allahu calayhi waaalihi wasalama yaquul mid yidhaahda allaahuma ilaahayow innii anigu acuudu bika waxaan kaa magangalay min alcajzi caajisnimo waalkasali wahsi waaljubni fulaynimo waalharam gabow iyo odaynimo xun wa acuudu bika waxaan kaa magan galay min fitnati almaxyaa nolosha fidnadeeda waalmamaati geerida fidnadeeda wa acuudu bika waxaan kaloo kaa magan galay min cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisa adaabka qabrigana allow adigaan kaa magan galay baabu ashuhadaa'u khamsatun shuhadada iyo shahiidiintu waa shan ayuu baab u yahay can abi hurayrata radia allahu canhu anna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi ashuhadaa'u shuhadadu khamsatun waa shan almatacuunu midka daacuunka u dhinta waa shahiid waalmabatuunu midka cudurka caloosha u dhintana asaguna waa shahiid matacuun waa daacuunka mabatuunna waa cudur caloosha ku soo baxa sidaa darteed ayaa daacuunka uusan ahayn cudur ka calooshoo waa nooc kale mabatuunkana waa jaraaxo iyo dhaawac ama nabar caloosha ka soo dhacbaxa qofkana uu markaa u dhinto waalgharaqu haraqa waa mid maashooda badda ayuu ku dhintay biyaa ku haafqamay iyo wixii markaa la mid ah wa saaxibuulhadm midka dumitaanka u saaxiibka ahoo guribaa ku soo dumay waciyaadu billaahi waashahiidu iyo shahiidka oo fii sabiilillaahi ilaahay jidkiisa ku dhinta baabu fadli sawmi fii sabiili illaahi tacaala ilaahay jidhkiisa adigoo ku jira soon aad ku soonta fadliga uu leeyahay wuu baab u yahay can abi saciidin alqudriyi radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi samictu rasuula allah rasuulkii ilaahay baan maqlay sala allahu calayhi wasalam yaquul asagoo odhanaya man saama qofkii sooma yowman maalin fii sabiili illaahi ilaahay jidhkiisa ku sooma bacad allaahu ilaahay wuxuu ka fogeeyaa wajhahu wejigiisa cani innaari naartaa ilaahay wejigiisa ka dhaqaajiyaa sabciina khariifan toddobaatan sano baabu fadli nafaqati fii sabiili illaahi nafaqada lagu nafaqeeya jidka ilaahay oo wax lagu bixiyo sadaqana lagu dhiibo fadliga ay leedahay can abi hurayrata radia allaahu canhu can ilnabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi man anfaqa qofkii ku nafaqeeyo ku bixiya sawjayni laba nooc fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa sawjayn sinfayn baa loola jeedaa laba waxyaabood waxay noqdaan ha ahaadaano laba faras laba gaadiid laba rati laba shilin laba waxaa wixii ku bixiyaba ilaahay jidkiisa qofkii ku bixiya dacaa dacaahu khasanatu ljanna waxaa u yeertoo u wacaysa kibxayayaalka jannada kullu khasanatin khasanad kasta baabin albaab ay qaaluu waxay odhanayaan macnaha halumma kaalaya halumma tacaal waaye macnaha khasanad kasta albaabkeeday uga wacaysaa ayagoo dhahaysa kaalay qaala abuu bakar radia allaahu canhu baa yidhi yaa rasuul allah rasuulkii allow daaka alladii kaa kii waaye laa taw calayhi kii waaye buu yidhi kaasoo laa baas iyo dhibaato aysan ku sugnayn laa tawaa calayhi korkiisa aan baas iyo dhib u lahayn kiiba albaab janno looga wacee ma jiraa qof jannooyinkoo dhan looga wacahay faqaala alnabiyu nebigu wuxuu yidhi innii anigu la arjuu waxaan rajaynayaa an takuuna minhum inaad ka mid tahay daaka aladii laa tawaa calayhi waa midkaan baas iyo dhibaato korkiisa ahaanin qof albaab kasta looga wacaya ma jiraa innii la arjuu an takuuna minhum inaad ka mid noqotaan rajaynayaa can abi saciidin alqudriy radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi waaalihi wasalama yaa qaama wuxuu ku istaagay cala almimbari mimbarka faqaala wuxuu yidhi innamaa akhshaa waxaan baqayaa oon idinkaga cabsi qabaa calaykum korkiinna min bacdii gadaashay maa yuftaxu calaykum waxa korkiinna lagu furi doono oo min barakaati alardi arlada barakooyinkooda ka mid ah beeraha bixi doona waxyaabo fara badan baa imaan doona uma kabacdi dakara wuxuu ka sheekeeyey nebiga zahrata addunya adduunka dhalaalkiisii quruxdiisa fa bada'a wuxuu ka bilaabay biixdaahumaa labadaa midood fabada'a biixdaahumaa fabada'a biixdaahumaa macnaha wuxuu ula jeedaa barakaadkii arlada midkood ayuu ka bilaabay iyo sahrada adduunka waa quruxda iyo dhalaalka adduunka wa fannaa bilukhraa tii kalena wuu ku xijiyey rasuulka oo ta koowaad barakaadkii allada ayuu ka sheekeeyey fa bada'a biixdaahumaa waanaa wuxuu raacsi uu ku xijiyey bilukhraa tii kaloo sahrada adduunka ah faqaama rajul nin baa istaagay faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayow aw am awayatii awaya'ti alkhayru bishari ma khayr baa shar la imaanaya waxaan barakaadka adduunka iyo waxaan zahrata soo baxaya iyo waaba khayre ma khayr baa shar keena fasakata canhu nabiyu nebiga wuu ka aamusay sala allahu calayhi wasalam qulnaa waxaan nidhi yuuxaa ilayhi waa loo waxyoonayaa wuxuu la aamusan yahay nebiga waxyibaa ku socda wasakata annaasu dadkiina way aamuseen ka'anna waxaad moodaa calaa ru'uusii madaxyaalkooda adtayra shimbir inay saaran tahay saysan isku xarakaynaynin fama intaa ka bacdi innahu rasuulku masaxa wuu masaxay can wejihi wejigiisuu ka masaxay alrukhataa'a dhididkiibuu ka masaxay wejigiisa waayo nebiga sala allahu calayhi wasalam marka waxyigu ku socdo loona waxyoonayo ilan waa qowl faqiid ahoo culuse eh, ma uusan dhaqaaqi jirin ma uusan dhaqaaqi jirin ma hadli jirin daabad iyo faras hadduu saaran yahay xataa faraska ma soconaynin caraqii ka soo dareeray oo ka yimid waxyigii ku degayay sababtiisa ayuu iska masaxay fa qaala wuxuu yidhi ayna saa'ilu aanifan aawalkii hadda su'aashii ii weydiinaayey ayna asaa'ilu aanifan aawalkii hadda ii weydiinahayey aw khayrun huwa aw khayrun huwa alaaan saddex jeer ayuu ku celceliyey sal allah calayh wasalam maal miyaa khayr ah waay macnaha hal ilmaal huwa khayr aw khayrun hu makaasaa khayr ah ina alkhayra khayrku waa run laa ya'tii lama yimaada ilaa bilkhayri khayr maahee khayrka khayr ma ahee khayrka khayr maahe wax kale lama yimaado oo khayrka xaqiiqda ah waaye waxyaabaha ku dhex sugan oo qofka inuu qaabto kamaal iimaana uu qaato inuu qofku ku mashquulo aakhiro iyo wixii markaa la mid ah khayrkaa khayr maahee wax kale ma keeno laakiin ma maal baa khayr ah laa ya'tii ilaa bilkhayr wa innahu kullamaa mar kasta oo yumbitu uu dhasho alrabiicu guga mar kasta oo guga xoolo uu soo bixiya nabaad maa yaqtulu wax dila xabatan xabadka xabadka dila buu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam xabadka macnaa waa intifaaqa caloosha buurata iyo cunitaanka faraha badan waxa markaa ku yimaada saw ma arkin gugu markuu yahay oo meeshu ay barwaaqo tahay geedaha baxa waxay dilaysaa cunitaanka faraha badan xooluhu markay aad u daaqaan oo ay iska sii wadaan daaqitaanka caloolihii ayaa buuxsama ow amase yulimmu uu markaa xanuunjiyo yulimkana macnaha waxaa loola jeedaa asagana oo markaa la yidhaahdaa waa yuqrib inuu u dhowaado inuu dilo wixii ay cuntay macnaha xanuun fara badan buu ku qabanayaa ama maantoo dhan wixii ay cunaysay waaba dilahaya oo xanuun iyo jirro intay ku qaado xataa ida imtala'at ilaa ay buuxiso ama ay buuxsanto khaasirata khaasirataaha keliyaheedii markay keliyaha ku shubato cooskii rabiicii ay cunaysay istaqbalat ashamsa qoraxda isku dhigaysaa marka xanuunka haya darteed fafalutat fafalutat macnaha fafaduladka waxaa loola jeedaa macnaha intaa wixii ka dambeeya waxay samaynaysaa way digaynaysaa macnaha oo way shubmaysaa waaye shuban fara badan baa ka imaanaya wabaalad way kaadin haddana mar allaala markay saas u digaysoo saxaro khafiif ah ay ka yimaadaan ay haddana samaynaysaa wabaala dumma ka bacdi ratacad way daaqaysaa haddana markay saa u fududaato dhihi maysa haddaa dhib iyo mashaakil iyo waxyaabo kuu galaya iska daa dib bay ugu noqonaysaa ratacad way daaqaysaa wa inna haada almaala maalkaana khadiratun waa mid macaan xulwatun waa mid cagaaran dheh xulwatun oo macaan wa nicma waxaa nicmo lahaaday saaxibuulmuslimi muslimka kii u saaxiib noqdaa liman akhadahu qofkii ku qaata bixaqihi xaqiisa qofka xoolaha xaqiisa ku qaata inaad mar allaala markaad xoolaha badsato xaqiisana aadan ku qaadanin si kastana aad ugu tamaashayso ama xaaraan iyo wax kale aduun bay markaa ku dhibaysaa waaye adigay markaa ku dhibaysaayo waxay keenaysaa inay markaa ku dhibto oo caaqiro cadaab iyo waxyaabo fara badan ay noqoto ilaa qofka saaxibulmuslimka ahoo xaqiisa ku qaatay maahan fa jacalahu u yeelay fii sabiili illaahi jidka ilaahay ku bixiyey walyataama agoonta waalmasaakiini masaakiinta وابن sabiili musaafirka waman lam ya'khudhu qofkii aan ku qaadanin bixaqii xaqiisa fahuwa wuxuu noqonayaa kalaakili kii cunahayay alladii laa yashbacu aan dhargaynin wayakuunu calayhi korkiisana shahiidan buu ku noqonayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo maalinta aakhirana shahiid buu ku noqonayaa baabu xaqi illaahi calaa cibaadihi xaqa ilaahay addoommada uu ku leeyahay wabillaahi towfiiq wallahu subxaanah wa aclam